dambe uu sheegay yaa muctamadka ahaa lakin waxaan markii aan laqbeynayey waxaan ku maray un sidaa musanifku raximah llahu tacaala uu rajaxay tarjiixiisa ayuun baan raacnay laakiin minhaajka iyo sida ay qorayaan iyo kan sharaxa najmu haaqibkuba waa alaa weeye saddexdaa harag iyaa loo qaybinaya wuxuu yihi halkan baabulcaaqila waxaa laga waramaya caaqilada ama dadka magta bixiya ee qofka xigtadiisa ah alcaaqila waa waxaa laga keenay min alcaql alcaql huwa diya caqliga la sheegayaaba waaba diya diyada ama magta ayaa caqli la yidhaahdaa marka caaqilana iyaga waxaa loo yihi de iyaga ayaa yacqiluuna alibila bifinaai daari lmustaxiq caqligu sidiisoo ka xidhidda ahaa iyo dabridda markaa dee geelii bay soo dabrayaanoo ciddii markaa ahalka u ahayd ee magtal ahayd iyay kusoo ag dabrayaan baa la leeyahay kusoo ag seetaynayaan markaa saasaa markaa caaqilo loo yidhi waa dadkii markaa geelaasi keenayey ee iyagu soo xidhayay wamaa taxmiluhu waxaa kaloo halkan lagaga warramayaa caaqiladaasi ama dadka xigtadayay magaha ay xambaaranayaan iyo kuwa aanay xambaaranayn kala garashadoodii iyagana halkan iyaa lagu baranay wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala idaa jana alxuru calaa nafsi xurin qofkii xorta ahaa haduu dhib u geysto qof kale oo xor ah naftiisi oo uu dilo khaaan si khaaa u dilo aw camda khaطayn ama shibulcamdi u dilo wajabat idiyatu calaa caaqilatihi caaqiladiisa ayay magtu ku waajibtahay isaga kuma waajibto waa lagu ijmaacsan yahay alimaam shaafici raximah llahu taala siduu yihi lam aclam mukhaalifa ana rasuula اllahi sala اla alay slam qadaa bidiyati cala alcaaqila cid isku khilaafsan ma ogi in nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu magtii caaqilada saaray wuxuu yihi wahada akbaru min xadiidi اkhaasa ama akar tanaa ka culus oo ka miisaan weyn xadii cid gaarihi ay soo warisay inaan khilaafba ku jirin xadiika khaaska u jira de saxiixeynka iyaabay ku sugantay labadii dumar ahayd ee islaayey markii ay mid kale dhagaxa ku dhufatay ee ay dishay iyadiy wixii markaa caloosheeda ku jirtayba nebigu calayhi salaatu wasalaam diyadeedii caaqilada ayuu ku xukumay marka de kaasina shibulcabdi buu noqonaya shibulcabdi buu noqon dhagax baan ku dhufatay waa shibhucamdi khaiina de isaguna waa saas oo kale waaba lagu ijmacsiya isagana wain janaa calaa atraafihi taasi waa naftii marka de waxaa baxaya camdigii wixii ukaska ahaa dilkii camdiga ahaa fahada laa taxmiluhu lcaaqilatu ijmaacan isagana waxaa lagu ijmaacsan yahay caaqiladu inaanay shaqo kulahayn aharkii ibn cabaas walow qaarkood xadiis ahaan ay u sheegaan oo saxaabo kalena laga soo wariyey na waa loo cuskanayaayo ina alcaaqilata laa tacqilu cabda walaa camdan ama camdan walaa cabdan caaqiladu markaa ma xambaarato camdi iyo cabdi toona camdi iyo cabdi toona camdigu marka waa wixii u kaska ah cabdigana waa inoo imanaya hadalkiisu waayahay naftii buu sheegay wuxuu yihi wain janaa calaa atraafihi xubnihiisa hadduu dhib u geysto sida inuu gacan ka gooyo oo kale fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan cidda qaadaysa asaxuhumaa qowlka sixada badani annahaa calaa caaqilatihi waa in caaqilada lagu leeyahay waayahay naftii nebigu calayhi sala sl kan caaqilada ku xukumay hadaba bani aadamka atraaftiisii markaynu hayno caaqiladii nafta qaadaysa oo magteedii bixinaysa waxaa kalooaynu haynaa jinaayaadkii maalka loo geystay de caaqila ma qaadee qofkunbaa qaada hadduu qof qof guri ka duwiyo ama gaari ka jajabiyo ama alaab kale ka baabi'iyo lama odhanayo tolkiha soo bixiyaan isagunbaa bixinaya magtii naftana nabigu ala sl kan caaqilada ku xukumay haddaba xubnihii bani aadamku ma waxaynu eegnaa asalki aha qofku wixii uu dhib geystay in isaga laga qaado mise waxaan maadaama ay yihiin xubno bani aadan bani aadanka naftiisiina markuu khaayo ama shibulcamdi caaqiladu qaadaysay xubnihiina halkii nafta bani aadankaynu marina marka halkaasa taradudka taasaa keentay asalka oo ahaa qofku wixii uu dhib geystay in isaga de loo raaco walaa tasiru waasirat wisra ukra ama inahu laa yajni alayka walaa tajni aleyh marka ma raacinaa mise waxaynu nidhaahnaa maadaama naftiiba baniaadamka naftii baniaadanka ee waliba qofkii xorta caaqiladu qaaday xubnihiina way qaadaysaa khilaafka halkaas markaa ka yimid laba qowl muctamadku waxa weeye in araafta naftii la raacinayo oo halkii caaqiladaba laga qaadayay untana laga eh, maarata halkii nafta diyadeeda laga qaadayay araaftii iyo jaaifooyinkiina laga qaaday iyo shijaajtii wain janaa calaa cabdin haddii uu jinaayo u geysto addoon qofkii xorta ahaa jaanigu waa xor laakiin majni calayga ayaa adoona fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhuma kooda sixada badan ana alqiimata fii maalihi qiimaha waxaa laga qaadayaa buuhi jaaniga maalkiisa oo aarkii aynu imka soo sheegaynay alcaaqilatu laa taxmilu cabdan camdan walaa cabdan camdina ma qaado cabdina ma marka adoonka wixii loo geysto haddii adoon la dilo oo nin xorihii uu dilo magta isagaa iska bixinaya ayuu qowlkaasi noqonayaa sheekhu uu rajaxay muqaabilkuna waxa weeye maya kan markaa xujadiisu maxay noqon dee xujadiisu waxay noqonaysaa ana alcabda maalun walmaal laa taxmiluhu alcaaqila wixii maalee la baabi'iyo caaqiladu ma xambaarato dee kana markaa waa sidii oo kale qowlka labaad waa ka muctamadka ahe oo halkan sheekhu sidan uu rajaxay maahe sida kale ayee muctamadkii yahay waxa wey ana alcaaqilata taxmiluhu caaqilada ayaa xambaaranaysa wa yukhaalifu lmaala fii wujuubi اlkafaarati biqatlihi maalkii wuu ka duwan yahay cabdigu oo tajibu lkafaaratu biqatlihi marka isaga la dilo dee kafaara waajibaysa kafaaradii qatligu way waajibaysaa maalka kalena kafaaro ma lahayn fadala calaa annahu yuslaku bihi maslaka اlxur halkii qofka xortaa in la marinayo ayay markaa arintaasi tusisay wax weeyaan caaqiladii ayaa xambaaraysa oo qaadaysa isagana ayb afarkii loo fasiraya marka in alcaaqilata laa taxmilu caabidan walaa camdan horta marfuuc maaha marfuuc ahaanu ma asixin aarka laftiisana si kalaba loo fasirayaayo walaa cabdan ay walaa jinaayata cabdin addoon wixii uu dhib geysto ma xambaarato caaqiladiisu oo shaqo kuma laha de waa addoon la addoonsanayo weeyaan markaa tolkii shaqo kuma laha wixii uu dhib geysto saasaa xadiidka looaarka loo fasiri bay yidhaahdeen marka qowlkan kale la qaato ee ma aha in dhibkii isaga loo geystay aan la xambaarin wain janaa cabdun haddii jaanigu uu addoon yahay ninka maarata gacanku dhiigluhu calaa xurin aw cabdin ciduu dhib u geystana ama xor tahay dilay ama addoonba ay tahay wajaba almaalu fii raqabatihi ama naf ha ama araf ha noqotee wixii magay waajibta isaga ayuunbaa qoorta ku duubanaya qoorta ku duubanaya maxaa loogala jeedaa yani de la iibinayaa inay loo iibiye xaq uleeyihin haddaba wa mawlaahu sayidkiisii bilkhiyaari wuxuu kala dooran beyna an yuslimahu inuu dhiibo oo deetana dee markaa la iibiyo fa la iibiyo fi ljinaayati dhibka uu geystay loo iibiyo wixii uu qiimihiisu gooyo dee maktii laga bixiyo hadduu wada bixiyo hadduu wada bixin waayana inta uu ka gaaro uun laga bixiyo whaday wa soo haaana w soo dhintay sayidkaa iskale wa bayna an yafdiyahu waxa kale oo markaa kala dooran taa iyo iyo inuu isagu furto oo lacagtii u ka bixiyo arshiga uu ka bixiyo muxuu adaba bixinayaa fain araada alfidaa hadduu yidhaha waan waan madax furanayaa fadaahu wuxuu ku furani fii axadi ilqowleyni labada qowl ee masalada ku jira mid ahaantood waa kii muctamedka ahaaye biaqalil amreyni kolba kii yaraada oo min qiimatii aw arshil jinaati ay arshil jinaayati qiimihiisa iyo iyo waxa laga doonayo maalka laga rabo iyo qiimaha uu jarayo labadii marka laysu eego kolba ti yaraatunbuu bixinaya waana qowlka muctamadka jadiidkaa wey maxaa yeelay dee iibiya hadduu yidhaahdaba qiimahaasunbaa inta badan la siisanaya sida haalibkaa ah. haddaanu magtii gaadhaynin xaq looguma laha sayidku soo buuxiyo hadduu dhiibaba waa saas markaa de markuu madax furanayana wixii kolleyba haddii la iibsado lagu iibsan lahaa hadduu ka yaryahay mati ayuunbuu bixin haddii wixii makta uu ka badan yahayna dee makti dhamaystiran ayuu markaa bixinay wa biarshi ljinaayati baaliga maa balaga fi laakhari qowlka kale wuxuu leeyay biarshi ljinaaya jinaayadani arshigii ay waajibisay maktii waajibtay oo dhammaystiran baaligan maa balaga arshigaas intuu doonaba ha gaadhay qiimihii ama ha ka bato ama ayaanu ka badanin ninkan maktii laga doonayo oo ha bixiyo hadduu madax furanayo waa qadiimkii weeyaan kani isagu muxuu leeyahay de wuxuu leeya qiimuhu waa qadaraad iyo qiyaas maktana intay tahay waa la garanaya arshiga ninka lagu leeyahay marka haddii la iibiyo waxaaba dhici karta inta lagu qiimeynaya wax ka badan ba la siisto markaa maadaama ay dhici karayso in qiimihii wax ka badan la siisto inta ay noqon kartana aynaan garanaynin magtaa la garanayo una bixiyo addu adabaan madax furanaya saasuu qadiim ku leeyahy laakiin jadiidku wuxuu leeyahay dee qaalibku shayga qiimihiisa ma dhaafo markaa qiimihiisii unbaa ninkan lagu yeelan hadii uu magta ka yaryahay hadduu magta ka badayana magta unbu iska bixi wain janad umu waladin umu walad hadday dhib geysato oo markaa dee yani mag lagu yeesho de jinaayaadkeedii kalena waa lamid uune fadaahal mawlaa sayidka ayaa furanaya iyada ila lama iibin karo umu waladkii biaqalil amrayn unbu iyada ku furan labadii arrimoodaan soo sheegnay koodii yaraa wain janaa mukaatabun addoonkii la kitaabeeyey haduu dhib geysto fain kaana calaa ajnabiyin ciduu dhibta u geystay baad eegiyo ma sayidkiisiba mise waa cid kale fain kaana calaa ajnabiyin cid kale hadday tahay aan sayidkii ahayn fadaa ay nafsahu isaga ayaa isfuranaya ilan mukaatabka cidima madax furanayse fadaa ay nafsahu weeyse naftiisa ayuu furanayaa biaqali lamrayn buu ku furanaya kolba labada arrinkii yaraada saan hore usoo arag nuskhadaydan fi axad ilqowleyn bay iskaga daraysaa laakiin kuma jirto kitaabka ka mid maaha markaa mukaatabku yafdii nafsahu biaqali اlamrayn labada arimood ee aynu soo sheegnay oo arshiga iyo iyo qiimihiisii kolba kii yaraadaa iyo ku madax isaa isfuranaya marka waa mukaatabo dee lama iibin karo qowlkii muctamadka hore soo marnay waa inaan la iibin karin markaa inuu isagii isfurto iyay noqonaysa waa marka cid aan sayidkiisii ahayn uu dhibka ugeysto wain kaana ala mawlaahu hadii sayidkiisii uu dhibka u geystay fadaa biaqali اlamrayni fi axadi اlqowleyni wa bilarshi fi اlaakhari iyadana labadii qowlee markii hore addoonka sayidku uu furanayay aynu soo sheegnay labadii qowl iyuunbaa iyadana gelaya oo de wuxuu isku furanayaa aqalulamreyn waa qowlkii markaa muctamedka ahaa buu noqonaya labada arimood kolba kii yaraada iyuu isku furanayaa iyo qowlkii kale qadiimka ahaye odhanayay bil arshi arshigii intuu doonaba ha gaadhe ayuu isaguna isku furanaya sidii sayidkuba uu doonkiisa ugu furan lahaa lakiin halkan waxaa soo kordhay waxa weeyaan cidda madax furashadan bixinaysa mukaatabka laftiisii ayuu dee noqonay marka fidaagaasaa lagu xukumaya hadduu diido marka ama aanu haynba de wuxuu isku furto fain lam yafdi hadii aanu markaa fidaagii iyo madax furashadii dhiibin biica fi ljinaayati wanfasakat ilkitaab lin xaqa majni caleyhigaa ka weyn xaqiise waa la iibin kitaabadiina caqdigii kitabadan oo la fasakhaya wamaa yajibu bikhaطa'i اlimaam qalad qaadigii dowladdu uu galay wixii ku waajiba fa huwa fii beyt اlmaal fi axadi اlqowleyn laba qowl baa ku sugane qowl wuxuu leeyahay beytulmaalka iyaa laga bixinayaa wa calaa caaqilatihi fi laakhari qowlka kalena wuxuu leeyahay mayana xigtadiisaa bixi qaadigii dowladdu ama imaamulmuslimiin de isagaaba marka qaarkood qaadi noqon kare ummaddii waa kan u garnaqay maaragtay de gar qaaday kolkuu gartii qaado dee isagu ilan xujooyinkaa u muuqdayba wax ku xukumaya inuu khaldama dhici karto oo nin aan dil mutaysan uu dil ku xukumo markii la dilay la ogaado in khalad jiri dee markaa khaabaa soo baxay waa qatli khaa buu noqonaya qatligaa khaaa magtii yaa bixinaya laba qowl baa ku sugan qawl xuleyd baytulmaalkaa laga bixin maxaa yeelay de ninkani maalin walbay dhaheen dad buu xukumayaa waxaa laga yaabaa markuu shan jeer ama lix jeer uu sawaabka waafaqo mar toddobaadka inuu gafo oo toddobaadkiiba intaasoo gaf ka soo baxaan illa waxaa laga yaabaa maalintiiba shan lix toddoba maaragta ama wax ka badanba oo garood inuu galaa laga yaaba deetana markaa de bishiiba waxaa laga yaabaa intaasoo khata inay soo baxaan dee xigtadiisii markaa culays baa fuulay waxaaso dhan ma bixin karaane baytulmaalka il ninkan waa qof danguudo arrin danguudu ku jiraaye maalkaa danta guudaha laga bixiyo waxaabanay xujaysanayaan khaalid bin lwaliid radia allahu tacaala canhu qoladii uu laayey markay sabana sabana yidhaahdeen ayaa waxaa axaadiida eh, qaar ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam ali uu faray inuu markaa magtii dadkii la laayay uu bixiyo dee khaalidna dawladdiibuu ka socdo dee dawladdiibuu ahaa markaa khaihiisii waa kaa markaa cali radia allahu tacaala inuu markaa bixiyo oo yani baytulmaalkii dee laga bixiyo la faray qawlka laakiin muctamedkii waxa weyaan waa cala alcaaqilati caaqilada ayaa xambaaranaysa maxaa yeelay waa khaa nabiguna alayh sala slam wixii ahaa waa kii ku xukumay cala alcaaqila xaqilada waa kii ku xukumay wuxuu yihi wamaa yajibu min adiyati bilkhaطay aw camdi اlkhaطay wixii mag ee waajiba ee khaa ku waajiba ka waajiba ama camdulkhaa shibulcamdi ka waajiba fahuwa muajalun bilijmaaci wey waa mid la tajiilinayo oo saddex sannadood ayaa haddii magtii nafta uu yahay sida arki doono la sugayaa marka waa muajal wa hada qulnaa bilijmac Eh, xadiis ahaan looma hayo aaaar saxaaba cumar bn khaaab waa laga soo wariyey laakiin waa munqaic baa la yidhi laakiin wax khilaafahoo la ogyahay ma jiro imaam shaafici iyo ibn ibnulmundir iyo eh, tirmidi iyo iyo ijmaacaa soo guuri haddaba fain kana diyata nafsin naf diyadeed hadduu yahay kaamilatin dhamaystiran waa qofkii markaa xorta ah muslimka ee labka ahaa weeyaan de ee boqolka ay ahayd magtiisu fahuwa muajalun wixii ka waajibay waa la ajirayaa waa la dibdhigayaa fii alaai siniin saddex sanadood baa loo qaybin sidoo ijmaacu yahay fii kuli sanatin sanad walba ulusuhaa baa la bixin wabtidaauha halka ay maktub markaa saddex sanadood kasoo bilaabmaysa min waqti lqatli oo markii qofka naftu ka baxday markii ay naftu ka baxday iyaa saddexda sanadood kasoo bilaabmaya wain kaana arsha araafin xubno la bixinaya maarata khaطa ama shibul camdigay fain kaana qadra diyati makti in leeg haduu yahay yani boqol halaad haduu yahay fahuwa fi alaai siniina ilan ti un buu lamid yahay boqol marka saddex sanood baa lagu bixin wain kaana ulua famaa duunahu hadduu yar yahayo ulu maktii saddex meeloodoo meel uu leeg yahay ama ka yar yahay fa fii sanatin hal sano baa lagu bixin isagu sanadkii caaqiladu waxay ambaari kartaa saddex iyo soddon dhibic saddex marka intaa iyo wixii ka yar de sanad quraa lagu bixinayo wain kaana uluayni hadduu ulusayn gaadhayo lix iyo lixdan halaad iyo laba iyo maaragtay hal labadeedii qori haddii uu leeg yahay aw aqala ama intaa wax ka yar yahay laakiin uluskii ka badan yahay wajaba ulusu fi sanatin ulu baa sanadkii waajibay saddexiy soddon halaad iyo ulu iyaa sanadka hore waajibi wamaa zaada wixii intaa dheer ilaa lix iyo lixdan dhibic dhixdii laga gaadhayo fi sanati thaaniyati sanadka labaad baa lagu bixin soo arki maysi wain kaana qadru wain kaana qadru nacam qadra diyati haddii arshigan atraaftu uu magtii leeg aw aqala ama uu ka yar yahay laakiin de fawqa hulusayn uu yahay hulusayn wax ka badan wajaba hulusaani fii sanatayni hulusaynku markaa laba sanadood baa lagu kala bixini yani saddex iyo soddon iyo hulus waxaa la bixin sanadka koobaad saddex iyo soddon iyo hulusna waxaa la bixin sanadka labaad wamaa zaada fi sanati thalitha wixii soo hara ilaa boqolka laga gaadhayana dee waa sanadka saddexaad buu noqonaya markaa halkii horu ina soo yidhi fain kaana qadra diyati fahuwa fi halaai siniin iyo halka dambeyna wain kaana qadra diyati takraar ma noqonaysa imika halkan waaa halka loo socdaa waxa weeye yani boqolkii haddii aanu ataa wada gaadhin aw aqala waa kan aw aqala yani wa fawqa hulusayn wain kaana akara min dalika haddii uu ka badan yahay boqolkiiba hadduu ka bato oo maalan dee labadii lugood iyo labadii gacmoodba ninka la gooye laba boqoloo halaad bay noqonayaan lam yajib fi kuli sanati akaru min athulusi sanad walba ulu wax ka badani waajibi maayaan saddex iyo soddon halaad iyo ulu iyuunbaa caaqiladii sanadka hore laga qaado sanadka labaadna intaa in le sanadka saddexaad markaa deetana dee labadii boqole halaad lix sanadood iyay tegayaan maxaa yeeley xadiiski de waata ijmaaci baa laga fahmay caaqilada inta sanadkii lagu kalifayaa marka ay noqoto qof dhib loo geystay il hadday dadku badan yihiin qof walba dee gaarkiisa loo xisaabaya laakiin dhibaato qof loo geystay in sanadkii caaqilada inta kaga soo hagaagaysa intaa tahay baa la fahmay marka haddii ay xataa toban magood noqoto oo qof qura uun u wada waajibtay oo jinaayo keliyaa waxay noqonaysaa yani jaani keliya qof jaani keliya dhibaato u geystay ay tahay waxay noqonaysaa sanad walba saddex iyo soddon iyo ulus unbaa loo qeyb lam yajib fii kuli sanati akaru min aulu wabtidaauhaa diyada atraafta ama jiraaxaadka iyo nabarada muddadeedu halkay ka bilaabantaa min waqti indimaali buu sheekhu yihi waa markay bogsatay halkaasaa istiqraarkiya buu leeyay waayahay saasuu markaa sheekhu isagu yihi laakiin sida mashhuurka ee muctamadka madhabka ah, waa min waqti ljiraaxati weeyaan oo naftii iyo way kala duwan yihiin nabarku ila nabarkii markuu bogsado hadii uu arshi muqadara leeyahay arshigiisu markaasu qadarmay markii dhibaato la geystay mawdixadii markay bogsato waa la sugayaa qisaastii baa la sugayaa iyo magta lafteeda waa la iska sugi karaa ila waa laga yaaba inu qofkii u dhintabe saasun baa loo sugayaa laakiin waxba ma soo cusboonaanayaan xagga wixii u waajibay waa shantii halaad ee markii muudixada lagu dhigay u waajibtay unbaa markuu bogsada uwaaji maaratay jirta mar laakiin magta nafta way ka duwantaho markay qudhii baxday dee markaasay waajibaysaa markaa mid walba waqtulwujuubkeeda iyaa dee laga soo bilaabay laakiin sheekhu si waqtulindimaalka iyaa laga soo bilaabayaa buu yidhi sheekh abu xaamid iyo qolooyin baa sidaa qabaybaan wuxuu yihi wain kaana diyata nafsin waxaan haduu naf markaa diyadeed yahay magteed naftaasoo naaqisatin dhiman ka diyatlaniini janiinka diyadiisii oo kale dee shan halaad bay noqonaysa walmarati qofkii dumar ahayd konton bay noqonaysay hadday muslimo tahay wadhimiyi kii dimigaa saddex iyo soddon ayuu dee maaragtay ninkii noqonay iyo iyo ulus faqad qiila waxaa la yidhi hiya ka diyati nafsi kamilati waxay la mid tahay un diyadii naftii dhamayska tirneyd ee boqolka ahaydoo fii alaai siniina saddex sanadood baa loo qaybin oo kontonkii qofka dumara ka waajibay saddex baa loo qaybin sano qiyaasan calaa diyati nafsi waa la wa qiila waxaa kale oo la yidhi mayane waa muctamadkii hiya ka arshi arafi idaa naqasa can diyati waxa ay la mid tahay arshigii markaa ka waajibay ee ka yaraa makta de marka hadduu ulu iyo wax ka yar yahay sanad baa lagu bixin ulusayn iyo wax ka yar hadduu yahayna laba sanaa lagu bixin maktii wax leeg ama maarata iyadiyo ulusaynki udhexeeya hadduu yahayna saddex sanaa lagu bixi waana ka muctamadkaa qiyaasan calaa maa fuhima ama maaratay binaan calaa maa fuhima min tajiili diyat nafsi اkaamilati fi alaai siniin waxaynu markaa kudhisaynaa waxa laga fahmayo macquulka ahoo cuqila min dalika qadru maa taxmiluhu alcaaqilatu fii kuli sanatin sanad walba waxay xambaaranaysa yaa la fahmay inuu alaaa wa ulu yahay dee markaa magteediina saddex iyo soddon iyo uluka koobaad sanadka koobaad doonay wii sanadka labaad noqona waay haddaba caaqiladii ba halkan ka gelaya iyo cidda ay yihiin wuxuu yihi walcaaqilatu caaqiladu alcasabaatu maa cadaa wixii ka soo haray alaba waljadda walibna wabna libni taqdiim iyo taakhiir baa nuskadayda ku jira caaqiladu waa casabada maa cada libna wabna libni walaba waljadda ama maa cada alaba waljadda waxa uu laga saarayaa camuudeynka camuudeynkaa laga saaraya asalka iyo faracaad ka goynaysa casabadii iyo awow awowyaasha iyo wiilka uu maaratay jaanigu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen wiilashiisu kuwa iyaga waa laga saaray oo dee nabigu alayhi salatu gabadhii wixii ay dishay gabadhii ay dishay wuxuu caaqiladeedu ku xukumay caaqiladeeda iyadu kuma jirto marka caaqiladeeda lagu xukumay caaqiladeedina waa casabadii dee markaa iyadii waba laguma xukumin jaanigii lama xukumin waayahay jaanigii marka aan la xukumin waxa markaa meesha iyaduna timid waxay yidhahdeen caruurtiisuna waa isagiibay kamid waa bacdun minhu waalidkiisuna waa bacdi isaguna markaa kol haddaan la xukumayni tana la xukumay sidoo kale ama inahu laa yajni calayka wala tajni alayhi xadiikiina laa yajni alayka walaa tajni alayhi yani adiga jinaayadiisa kulama soo doonanayo wixii u dhib ama isaga ambaaranaya ama caaqilada kale adigu ma qaadaysi walaa tajni caleyhi wixii adigu aad geysatana isagu ma bixinayo iyadana xadiidka daahirkiisu de waa sida wii aad isagu ma bixinayo wii isagu dhibgeystana adigu ma bixinaysi waxaa kaloo ay tilmaameen cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu ayaa safiya radia allahu tacaala canha mawaalideedii dhibaato ay geysteen waxaa lagu xukumay caaqiladii safiya safiya caaqiladeedii iyaa lagu xukumay inankeediio markaa zubayr bin cawaam aha waxba lama saari haddana mawaalida dhaxalkoodii isagii baa yeeshay marka inaan ibnigii la saaraynin iyay halkaa ka soo saareen wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala walaa ya markaa dee jaanigiina waxba maayo ninkii dhammaa dhibkan geystay isagu waxba bixin maayo liaahir xadii waa la isku haysta lakin qolyihii kale madaahibtii kale waxay leeyihin isagan qof baa la xisaabinaya ninka dadkaba hawsha geliyey waa isage wuxuu yihi walaa yacqilu mag ma bixiyaan banuu abin aabbaha ubadkiisu wa hunaaka man huwa aqrabu minhu cid ka dhawiyada jirto yani aabbayaashii lin aabbihii koobaad iyo awowgiina waa aabba labaad awowgii maarata labaadna waa aabba saddexaad dee saasa marka aabbo kasta kuwa uu dhalay hadii cid ka dhawi ay jirto iyaga la gaari maayo marka halkee laga bilaabi aabbihii koobaad caruurtiisa laga bilaabaya oo walaalihii aabbihii koobaad caruurta uu dhalay oo walaalihiiyaa ugu soo dhow caaqiladii ilan kolkaanu nidhi aabbihii isagu magma bixinayo jaaniga ubadkiisina waxba bixin maayaan dadkii kale waxaa ugu soo dhow waa furuucu labi ladna aabbahan soo dhow ee ugu soo horeeya furuucdiisii oo walaalihii markaa jaaniga ah iyaa markaa ugu soo horeeya iyagii marka loo qaybiya wixii ka soo hara haddana iyagu kuwii ay dhaleen ee abnaadoodii ikhwa loo sii gudbaya wahaakada walaa yacqilu mag ma bixiyaan banuu abin qofkan jaanigaa ah, aabbayaashiisa caruurtoodu waxba ma bixiyaan wahunaaka man huwa aqrabu minhu iyado cid ka dhowi ay jirto wain kaana fiihim hadduu ku jiro banulabki man yudlii bilabi walummi kuwa ashiqaa iyo kuwa aan ashiqa ahayn fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani annahu yuqadamu man yudlii bilabi walummi ashiqada ayaa la horreysiinayaayo shaqiiqa ayaa kii liab ka horeynaya waana ka muctamadka sida miiraadkiiba uu yahay jadiidku waa sida wathaani ka labaad waa qadiimkii aan la eegeyn maanta xagga hooyada ilan hooyadu mag ma bixiso qaraabadeedana mag looma doonto dee markaa in ashiqa ay yihiin waxun waa waa waa qaraabanimo kaloo xaggii hooyada ay ku faa'iideen cidii markaa qaraabo xagga hooya kasoo noqotayna mag lama weydiin jirin marka waxba halkanna ku xoogeysan maayaan buu leeyahay qadiimku waxyaalo lamidiina wayna soo mareen wuxuu yihi wain ijtamaca minhum jamaacatu fii darajati waaxida dadkii haddaba caaqiladii kuwa isku darajiya haday kulmaan wa bacduhum guyabun laakiin qaarkood maqan yihiin fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkooda sixada badani anahumaa sawaaun waa inay siman yihiin sida dhaxalkaba looga simayo kuwa maqan kuwa jooga iyaa tana looga simayaa wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay anahu yuqadamu lxudaru waxaa la hormarinayaa kuwa xaadiriinta ihey jooga oo kuwaa iyaa loo qaybinaya makti ka maqan waxba lagu xisaabtami maayo saasuu qawlkani leeyahayo de wuxuu leeyahay maktu waxay waa tan agga waa tan raggii un ku waajibaysa oo marka xaggii nusradii iyo hiilkii iyay maaragtay ku dhisan bay yidhaahdeen dee nin maqanna hiilkooma aha markaa waxba xisaabta lagu dari maayo ayuu isagu qawlkaasi uu odhanaya wuxuu yihi in cudima alcasabaatu casabaadkii haddii la waayo wa wahunaaka mawla min asfalu oo uu jiro mawla min asfal kuwii la odhanayay mawluhu waa kii laba ah mawla min acla iyo mawla min asfal mawla min acla waa qofkii wax xoreeyey mawla min asfalna waa kii la xoreeyey marka qofkan hadduu bila casabe yahay laakiin dad uu xoreeyey baa jira kuwa uu xoreeyey isagu wuu dhaxlayaa iyagu ma dhaxlayaan haddaba maktab ma bixinayaan fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa anahu laa yacqilu midka sixada badani waxa weeyaan in aanu caaqila aanay noqonin kuwan markaa xoolxoreeyey catiiqu inaanu muctiqiisii caaqilo u noqonayn ma ka bixinaynin sidaanu dhaxalkiisaba u yeelanaynin ayaanu maguga bixinayn kaasa muctamada wthaani ka labaad nusakta qaar baa qoraye anahu yacilu ama nacan baa wkeygan qoraya wthaani anahu yacilu qolka labaad wuxuu leeya mayane magtii wuu bixinayaayo de hiil buu u yahay waa dad isle oo isu hiilinaya markaa waa laga qaadaya bukaas wuxuu ihi wain lam yakun man yacqilu wajaba fi beyt اlmaali haddii aanay markaa caaqilaba jirin qofkan xigtaba male casaba male laa binasabi walaa bisabab ma jiraan haye makti xaggee laga qaadi wajaba fi bayt ilmaal dawladdaa bixinaysa baytulmaalka yaa makti laga bixinaya ilan dhexalkiisaba baytulmaalkaa leh waaya waa laakiin jaanigii muslimka ahaa weeyaan ile kaasaa dhexal ahaan loo qaadanaya ama hadduu kaafir yahay de kaa baytulmaalku ma dhaxlo fay ahaan baa xoolihiisa loo geeya marka isaga Eh, waxaa laga soo qaadaya inaan baytulmaalba lahayn fain lam yakun haddaan baytulmaal jirin faqad qiila waxaa la yihi yajibu cala aljaani jaaniga laftiisa ayaa dhakada laga saaraya iska bixi baa laleeyi cid kaa bixisaa ma jirti binaan calaa anaha tajibu calayhi ibtidaaa weeyaan inay isaga marka hore isagay ku waajibaysaa markaasaa laga xambaaraya baashu waa sidaa maktu marka hore qofkan dhibka geystee jaanigaa bay ku waajibtay kadib bay xigtadu ka xambaaranaysa de haddii xigtadiiba aanay jirin cidaal cid ka xambaartaa ma jirto baytulmaalna aanu jirin ciddii kaa xambaari lahayd baa maqan aday kugu waajibtay muctamadku waa sidaa wa siyaanatan liljinaayati min maarata hader jinaayadii baa laga ilaalinaya inay hader noqoto jinayada hader may ahayn waqiila waxaa la yihi laa yajibu aleyhi waxba ku waajibi maayaan kana wuxuu ku dhisan yahay binaan ala anaha tajibu ala caaqilati ibtidaan marka horeba inay caailada magtani wa ku waajibtay isaga aanay ku waajibin laakiin siay rajaxayaan isaga ayay ku waajibtay kadib baa laga ambaaray haddii cid ka ambaarta la waayo isagiibaa bixinaya walaa yacqilu mag ma bixiyo faqiiru mid faqiira walaa sabiyun iyo mid sabi oo dee ahalba ma aha sabigiina de waxa weeyaan eh, waab isaguna eh, ahlu nusra ma aha dad nusra ma aha wilaaye iyo mas-uuliyadna male markaa arrintuna zekadii la mid maaha walaa mactuuhun sidoo kale qof waalan isaguna ma bixinayo mag walaa kaafirun can muslimin walaa muslimun can kaafirin gaal muslim waxba kama bixiyo ma kama bixiyo muslimiina gaal waxba kama bixiyo ilan hiil isuma ahe ismana dhexlayaan wain arsala lkaafiru sahman gaalku hadduu leeb rido uma aslama leebkii oo sii socdo uu islaamo uma waqaca sahmuhu leebkiisii uu ku dhaco qofoo faqatala uu dilo si khaa aw ramaa muslimun ama muslim baaba leeb ganay uma rtada markaasuu ridoobay leebkii dheda sii socda uma waqaca sahmu leebkiisii ayaa si khaaa qof ugu dhacayo faqatala wuu dilay kaanat idiyatu fii maalihi fi lxaaleyni labada masaleba magtii ninku isaga iska bixinay ay caaila male masaladii bay ka faraxsantay imika inoo soo sheegay leebka markuu ganayey kan gaalka ah muslimiintu dee xigta caaqilo umay ahayn leebkiisu markuu ku dhacayay qofkana muslimiin baa caaqiladiisu ahay marka waxaa la yidhi waxa weeye e, ficilka bilowgiisii kol hadii aanay caaqilow ahayn muslimiintu ficilkii markuu ku dhacay maarata lama weydiinayo waayo wax uu ikhtiyaar hadda uleeyahayba maahaba leebkii kol hadduu baxay ikhtiyaarkiisaba maaha ku dhicidan dambe kuwii markii hore caaqilada u ahaana de iyagana waxay kala kala holeeleen oo kala tegeenba iyadoon wax jinaayi jirin isagoo ninkii waxba lagu lahayn oo aan jinaayo lagu jirin aan maarata aanu ku jirin iyay kala baxeen oy kala diinba noqdeen marka ninkaa isaga wixiisa isagaa isu qaba may ah, taasi waa agga ad qadarka damaanku maynu ka eegeyni tan imika ciddii xambaaran lahayd qoladani waxay leedahay anagu leebka hoos ii socdaa noogu dambeysay qoladana waxay leeyihiin wax dhibaato uu geystay intii maarata muslimka noo ahaaye annaga daan ahalka ahayn wax ficiloo uu sameeyey oo dhiboo uu geystay maba jirtaba lam yasdur minhu ficlun wax ficiloo kasoo fulay intii anagu aan xigtada ahayn maba jirto markaa waxba laguma le kan kale cagsigaa isaguna markuu leebka tuuraya muslim waayo xigtuu lahaa laakiin waxaa la kala tegay yadoon jinaaya jirin murtad buu noqday isagoo murtada leefkiisii qof qabsaday marka kolkii dhibku dhacayay ninkan caailaba mal murtadku caaila ma lehe murtadku gaal iyo muslim toona caaila maaha marka caailaba muu lahayn markii dhibku dhacayay isaga iska bixinay wuxuu yii marka maxaa la rabaa in lagu sheego waxaa lagu fahansiinayaa ninkan ficilkiisu markuu bilaabmayey iyo markii jinaayadu dhacaysay labada waa inuu isku caaqilo ahaa markaasuba caailadii ay maktubku waajibaysa wayajibu cala alghaniyi kii haniga ah waxaa laga rabaa nisfu diinaarin diinaar berhkii wa cala lmutawasidi kii markaa mutawasidka ahaana dhexdhexaadkaa rubucu diinaarin diinaar rubucii fii kulli sanatin sanad walba wax nasahoo ku soo arooray qof walba inta laga qaadayaa ma jiro marka masaladii ijtihaad bay noqotay laa yaxilu maalu marin muslim ilaa biibi nafsi minhum meesha way taallaa rubuc diinaar markaa waa aqalu maa qiila inta ugu yaree la sheegay waa rubucu diinaar haddaba imaam shaafici raximah llahu tacala dhinaca zakadiibu ka qiyaas qaatay oo aniga halkan waxaa loogala jeedaa waa man ymliku nisaaban weeyaan waa qofkii nisaabkii akada lacagta ishriina dinaar qofkii lahaa weeyaan de qofkii ishriin dinaar lahaa waa tii lagu waajibiyo nisfu dinaar marka halkaa qiyaasku geliyey kii mutawasidka ahaa waa mid wax bixin kara laakiin haddana zaka aanay ku waajibin markaa zakadii loogama qiyaas qaadan karo aqalu maaqiil baa markaa isagana loo qaabtayo waxa ugu yaree la sheegay in qofkii caaqilada haba laga qaadayo waa rubuc diinaar markaa mutawasitkiina rubucu diinaarkaasaa loo qaaday fii kulli sanati weeyaan markaa arrintaasi sanad walba intaa laga qaadaya markaa dee nus waa laba garaamiyo muxuu noqonayaa iyo labiyo dhibic labiyo toban boqol shan iyo labaatan dhibic boqol shan iyo labaatan laga qaadayaa sanadkii ma lacagtii dee noqoto hadii lacag lagu eh, ururiyo marka dambena geel lagu soo iibinayo waa haddii markaa dee lacag laga ururinayo eh, mutawasitkiina waa hal garaam iyo iyo sanaati aada eh, u yar intaasay isagana noqonaysa markaa sanadkii dee lixdan dollar toddobaatan dollar mutawasitku iska bixin karaya kan kalena intaa labadeedu weeyaan isaguna sanadkii waqiila qiil baabale laa yajibu akharu min anisfi wاrubuci fi halaai siniina sanadada saddexda ah wixii laga qaaday marka laysu geeyo ayaa qanigiina nus dinaar laga rabaa mutawasitkiina rubuc dinaar ee in sanad walba kaana nus laga qaadayo kana rubuc laga qaadayo iyo qiilkani leeyi laakiin sida muctamadkaa waa kaa hore de maadaama magti sanad walba qeyb la doonayo intan la sheegay waxay noqonaysaa waa sanad walba sida akaduba sanad walba loo qaado ayaa tanna sanad walba loo qaaday fi alaai siniina buu sheeku saas baa markaa nusakdii dhacdayo fi halaai siniina way isku idaafaysan tahay kii horaa alwata kii dambana alma wato warka noocaasi basriyiinta agtooda maxduurun luatan luqa ahaan wax la ogol yahay maaha basriyiintu waa laxni bay odhanayaan waxaas laakiin kuufiyiinta xaggooda qiil looga helay sida markaa laakiin luqada fasiixa la yaqaana maxay fii halaathi siniina kolkaad saddexda sanadood ay ku leedahay fii halaathi siniina luqa yaroo kale ayadon jirtay qaarkood sheegaano fi halaathi siniina labadaba alla geliyo tanay dhaantaa taasina laakiin iyada lafteeda far ku gudan laakiin iyadaa ka badan iyadaana ugu badan xagga isticmaalka fi halaathati alashhuri baad meelo badan ku arkeysaa markay ciddada iyo meelaha ka hadlayaan athalaahati alashhuri marka hadda inaan iska nacti un idhaahno mooyaane ma noqon karaysa idaafadii waxoogaa waxbaa kasii noqonay sida markaa afsaxi waa halaaat ashhur iyo halaaat siniin iyo wii lamidka wayuctabaru waa la fiiriyaa xaaluhu qofka xaaladiisa fi sacati inuu markaa wax maalqabeen yahay iyo walqilati inuu bilaa maal yahay ama xoolo yar yahay cinda alxawli baa la fiiriyaa sanadkii markuu go-o aakhiru sanaha iyaa la eegayaa maxaa haniya maxaa mutawasita maxaa faqiira waqtigaasa waqtulwujuubo qofkii markaa aakhirulxawl haniya nus dinaar baa laga qaada kii aakhirulxawlka mutawasita ruuc dinaar kii aakhirulawlka faqir xoola weydiima wuxuu yihi fain qusita calayhim haddii loo qaybiyo markaa dadkii xigtada ahaa zakadii nus nus dinar iyo ruuc ruuc mid walba wixii dawaa baa loo qaybi fabaqiya shaymakti markaa intii la doonayay saddex iyo soddon dhibic saddexdii la rabay way gaari weyday markii xigtadii o loo qeybay caaqiladiisii oo dhan wixii ay isku nasabka ahaayeen ila kolba oday kor loo kacaya ee qolada ugu hoose lagu bilaabay walaali walaalihii baa lagu bilaabaya kolka iyaga nusnuskii la saaro uluskii hadday gaari waayaan duu de walaalo badan leeyahay maasha allah oo dee maaragtay ay buuxiyaan khalaas meel kale la tegi maayo hadday buuxin waayaan iyagaa la odhanaya caruur ma dhaleen maxaa ka farcama iyaga oo markaa magta bixin kara kuwiiba haddana loo qaybinayo marka haddana intaa laysu wadageeya haddii haddana ku fillaan weydo markaasaa laohanaya haye adeere maxaa jooga adeer hebel adeer hebel adeer hebel mid walba wixii qabanayay baa la saaray hadday haddana wax soo hadhaan maxay dhaleen baa la odhanaya iyagu iyagana haddana waa la saaray hadday haddana wax soo hadho waxaa leeyahay adeerada adeerada kasii sarreeya ee aabihii adeerada u ahaa maxaa maarata ka nool waxba kama nool kuwii ag dhaleen maxaa jooga kuwaas iy kuwaasaa joog waa loo qaybinaya iyagiina saasay baasha u soconaysaa marka ilaa odaygii ugu sarreeyey wixii ka farcabi la gaarayo qofka de oo dhan la wada gaarhayay marka intaa waxba laga soo ay markaa ku fillaan waayaan ayaa ukida min beyt ilmaali dowladdu ay markaa buuxinaysaa wixii halkaa dhaafa imika de laakiin imikana qaab yaroo kalen waxii uqaybsanaayo isla dhiig baxnaabaa lag markaa ilaa meel baa la joogsanayaa khalaas halkaa lamaba dhaafayaba waar magta reer hebel way kugu soo gudbi karta hadday reer hebel kuay ku filaan waayaan markay odaygaagii soo gaadha halkii aad ku kulmayseen marka la soo gaadho waad soo gelaysaa oo wax way ku qabanaysa wuxuu yihi wain zaada qaarkoodna waxbay yar kala qayb qaybeen oo jaa qaar bay isla wadaagaan magta dhaftana in bay isla wadaagaan adu waa yar farsaba laakiin yani xaggii sharci ahaan de waa waa la isku wa wain zaada cadaduhum tiradoodu haday ka badato calaa qadri ulusi ulukiiba wax ka badan hadday noqdaan walaalihiiba ka batayba ulukiiba hadday walaalihii ka bataan maxaa la yeeli intii isku darajad ahayd hadday ka bataan fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yuqasatu calayhim intoodan baa loo qaybinaya deetana wa kullu waaxidin mid kastoo kamida waxaa laga dhimi cani nisfi warubuci nuskiyo rubci intoodan baa loo qaybino intoodii akniyada ahayd na waxbaa laga yar dhibi si de wii maaratay waxaa la eegayaa nisbada markaa de sidii boqoladii baa la eegayaa deetana inta ka maaragtay dhimane aan markaa de iyagii ay ka zaaidka noqdeen iyaa qof walba laga dhimaya deetana marka dab wa isku fadhiisanaysa xisaab isku fadhida oo kii rubuca lagu lahaana wax laga dhimay kii nuska lagu lahaana wax laga dhimay wa markaa siman laga wada dhimay iyaa lasoo fariisinaya xisaabta halkaas lagu fariisinaya kaasaa muctamadkiya waayo dadkan waa dad siman wax loo kala fadilaa ma jiro wathani ka labaad wuxuu le yuqasidu limaamu calaa man yaraa minhum mayane dowladda ayaa ciddii ay garato odhanaysa hebel iyo hebel ha bixiyaan sidii nafaqada qofkii markaa nafaqa looga baahnaaba markaa marata tujaarti o dhan loo soo shirin maayo hal qofe inuu yidhaahdo oo markaa qardigii ha bixiyaan iyaa dee maarata banaanayd tanna waa sidii oo kale wey waman maata min alcaaqilati qofkii caaqilada kamid dhinta qabla maxili najmi qeybtii sanadkaa la bixin lahaa inta aan waktigeedii la gaadhin saqaa maa caleyda ninkaasi ilan aakhiru sanahaynu eegeyna aakhiru sanihiina qofkiibaba noolaba kol hadaanu noolayn waxba markaa isagii lagu yeelan maayo baabu kafaarati lqatli dilka kafaaradiisii baa halkan ka gelayaa wuxuu yidhi idaa qatala man yaxrumu idaa qatala markuu qof dilo man yaxrumu qatluhu qof dilkiisu xaaraan yahay lixaqi illaahi tacaala iyadoo xaqii ilaahay uu xaaraan u noqday ee aanu xaq dad kale loo danaynayo aanu xaaraan u noqonin wixii ku baxay un sheegi doona camdan hadduu camdi u dilo aw khaطaan amase khaطa ama de markaa kii kalena waa lamid de markaa shibulkhaطi shibulcamdigii aw facala bihi shay-an ama uu wax uu sameeyey uu ku sameeyey waxaasoo maata bihi uu dee ku dhintay sida inuu markhaati beena ku furay oo kale sida kii ku qayliyo ilmihii yaraa meesha kasoo dhacayey oo kale iyo wixii lamidka ah aw daraba baطna mra'atin ama qof dumara ayuu caloosheeda garaacay ama wabu ka nixiyey faalqat janiina meytan way dhicisay markaa ilmo yaroo meyda wajabat calayhi kafaara waxaasoo dhan kii xataa naftiisa dilay kafaaradii waa lagu yeelanayaa marba hadduu qofku qof macsuum ah uu dilay waa lagu yeelanaya maxaa markaa meeshaas lixaq illaahi tacaalaadii maxaa ku baxaya de haddii uu maalan gabadh xarbiyada imraa iyo sabi iyo oo kuwii xarbiyiinta ahaaya waa ti aan la dilaynin sida jihaadka way noogu iman doonta lakin de iga waxaan loo dilaynin eh, maadaam aanay ahlulqitaal ahayn waxba dhiigga muslimiintu kuma degdegayaan sidoo kale dee aniimay noqonayaan oo waa lixaqi muslimiin muslimiintu ka faaiideysanaya markaa haddii laakiin la dilo waba ka waajibi maayaan kaar ka waajibsan magiba uga waajibaynin kafaarna ugama waajibayso wuxuu ihi w markaa khaطa dee qur-aankaaba sheegay shubulcamdiguna waa lamid camdigana waa looga qiyaas qaato waxa waabu kasii awreysan yahay wain ishtaraka jamacat fi qatli waaxidi kooxii hadday qof isla dishay wajaba calaa kuli waaxidi minhum kafaara mid walba hal laga doonay kafaaradi qaybsani mayso mid walba kafaara laga doonaya waqiila waxaa la yidhi fiihi qowlun aakharu mee qowl kalaa meesha ku jiro oo annahu yajibu calayhim kafaaratun waaxida ilan waa dil keliye maadaama uu dil keliya ahaa kafaaro quroo ay qaybsadaan ha ka waajibtabaa qowlkaasi ayaa markaa dariiqadaasi ay leedahay wuxuu yihi wlkafaaratu kafaarada la bixinayaa cidqu raqabatin muminatin addoon muslima weeyaan oo sifadii aynu hore usoo marnaya fain lam yajid haddii aanu helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayn laba oo xidhiir waa inuu fain lam yastaطic haddii aanu awoodin fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid wuxuu leey yuطcimu sitiina miskiina lixdan miskiin buu quudinayaa kula miskiinin muddan min طacaamin miskiin kasta markaa koomba raashina la siinayo sida aynu hore usoo marnay oo kale oo kan markaa muxuu leeya wuxuu ka qiyaas qaadanayaa kafaarat اljimaac iyo kafaarat الhihaar iyuu ka qiyaas qaadanaya ilan qur-aankii labadaasunbuu sheegay marka laga hadlo qatligii wuxuu sheegay uun cidqigii iyo iyo siyaamkii oo fain kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa muminu fataxriru raqabati mumina wain kaana min qowmin eh, naam wain kaana min qowmin baynkum baynahum miihaaqu fadiyatu musalamatu ilaa ahlihi wtaxriiru raqabati mumina faman lam yajid fasiyaamu shahrayn mutataabicayni towbata min allah bes wax kale lama sheegi markaa waynu uga qiyaas qaadeen abukariirey wahaani ka labaad wuxuu le laa yucimu mar haddaan aayaduma sheegin waxba halkan icaam ma jirayo kani markaa rajaxeen oo waxay yidhaahdeen waxaan waa asaloo asalku laa yahbutu bilqiyaasi wax noocaasay keeneen laakiin waxaad moodaa madhabka laftiisu meelo badanoo kafaarooyinka ama fidyooyinka uu isaga qiyaas qaatay oo uu aan soo aroorin sugay dee way badan tahay in kaa hore la qaato iyada lafteedu madhabka meelihiisa kale ay waafaqsan tahay lakiin kan dambe muctamad ka dhig baabu qitaali ahli lbai halkan wuxuu musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa fallaagada la dagaalankoodii albaqi waa buqaadiyo waa dadkii xadgudbay ee yacni waxa weeyaan dowladda ka hor yimid iyagoo uga hor dowladdii islaamkay ka hor yimaadeen iyagoo uga hor imanaya qaab ay wax istusinayaan shubha iyo waxbaa istusiyey waxba isu geysteen in markaa ay sharci tahay dowladda in laga hor yimaado iyay la noqotay marka waa dad sidooda kale dad hagaagsana ma aha dad markaa dibdabaajiin iyo kuwa markaa jidgooye iyo fallaagooyin iska uun e, maaratay fisqiga iyo waxaa caadaystay maaha ee waa dad hagaagsan oo arrintoodu aanay ahayn burcadnimo aan u soconin laakiin wax tirsanaya oo dawladdan wax ka sheeganaya inay markaa e, sharciyadeedii ay burtay sheeganaya buqaad baa la yidhaahdaa wuxuu markaa yihi musanifku raximah اllahu tacaala ida kharaja cala اlimaami dowladdii markay ku baxdo طaa'ifatu min almuslimiin koox muslimiini oo waraamat khalcahu ay markaa xilka xayuubin ay markaa doonaan inay markaa xilkii ka xayuubiyaan ay ka khalciyaan aw manacat الzakaata ama ay zakadii diidaan inay markaa bixiyaan aw xaqan tawajaha calayha ama xaq kale oo ku waajibay oo xuquuqdii dowladdu ay xaqa u lahayd inay ka qaada markii ay diidaan wamtanacuu bilxarbi oo ay welibana isku difaacaan dagaal inay dagaalamaan bacaa ilayhim cid buu u diraya muslimiintu ama bucia ilayhim cid baa diraya dowladdu cid bay diraysaa wasalahum kaa markaa la diray wuxuu weydiinayaa maa yanqimuuna waxay tabanayaan fain dakaruu shub shubhatan wax markaa shubhad noqon kara haddii ay sheegtaan azaalahaa waa la oo yani waxa weeye haddii ay wax tabanayaan de waxay tabanaya laga saaro waana la dulmay waxaasaana lagu sameeyey de jirto waa in wixii la hagaajiyo waxay yidhaahdeenba isaga laftiisu xaqumuu lahayn qasab ku fuulay meesha de iska hagaajiyo haddii markaa waa weya aanu meesha u ahayn maarata waxa weeyaan wixii shuruudihii looga baahnaaba aanu jamcisanin de waa inuu ciddii markaa u ahalkahayd meesha ku wareejiyo ciddii u ahalkahayd waa inuu meesha ku wareejiyo lakin soo taagnaado oo hadhow tolana uu doono in la difaaco isagoo isagu meeshu xoog ku qabsaday oo aan shuruuddii sharciga ahayd dariiqii sharciga ahayd toona soo marin in haddana la yidhahdo hala difaaco ma imanayso taasi imaam imanayso waa ti imaamu maalik raximah llahu tacala la lagu yihi ma la difaacayaa dawladda haday qola ku baxdo de marka markaasu wuxuu yihi hadduu sidii cumar bin abdilcasiis oo kale yahay yani qof hagaagsanoo diintii iyo dadkii iyo cadaaladdii iyo wixii saxaya yahay oo qola ay markaa doonto inay khalciso ama ay ka xayoobiso xilka de waa la difaacayaa buui laakiin daalin yahay dee ku baxayna waa daalimin iyaga laftooda in lagu baxa de waa uxaaraan iyada waa dembi daalin kasta isagoo ha ahaadee daalinki inaad baxda waa xaaraan markaa wuxuu yihi iska daa buu ilaahay daalimiintaas ku garaacayo inagu kana raaci kana difaaci mayno kaana u nusrayn marka maxaa la rabaa fain dakaruu shubhatan azaalaha ma aha un qaranka waa la qaranka waxaa la difaacayaa markuu qaranku hagaagsan yahay oo uu maaragtay weeyaan yahay mid aan waxa weeyaan ku shaqaynaya sharcigii ilaahay ku taagan oo maaragta waxa weeyaan quman oo sidii ilaahay subxaanah watacaala uu yidhi ah oo dadkan aan markaa waxa weeyaan wax saxo ay ku tawdaan aanay meesha jirin marka haddii wax jiraan oo marka horeba xaqdara meesha jirto ma jiro markaa waxawy difac ma jirayo kuwa fallaagadana raaci maysid kuwa markaa dawladda ahna raaci maysid iska daynaysa aalimiinta ilaha isu garaa fain dakaruu shubhatan azaalahaa buuyi haddii markaa sheego hadday shubhad sheegtaan ay wax tabasho sheegaan waa la zuulinaya meeshaa laga saaraya wain dakaruu cilatan yumkinu isaaxatuhaa azaaxaha markaa eh, taas shubhadani yani waa aggii diiniga aggi diiniyan bay shubhad sheegteen wain dakaruu cilatan hadday sabab sheegaan yumkinu izaaxatuha ay suuragal tahay in markaa la hagaajiyo azaaxaha de ku waajiba inuu markaa zuuliyo oo meesha ka riixo uu hagaajiyo waa madlimadii wii lamid ka ah, ciladani waa madlimadii dulmi bay sheegan waxbay tabanayaan de markaa waa meesha laga saa markii markaa waxaasoo dhan la sameeyey oo laga aban ayaddina waa laga qaadanaya de wain aaifatani min almumin iktataluu faaslixuu baynahuma baynahum waa ka horeysa asliuu baynahuma waa maxay de in cadaalad lagu dhex walaad maaad sheeganaysaan waa iyo asan sheegana de waa sheganayna warintooda laga saara meesha markii taasi ay timaado faasliuu baynahuma fain baat ixdaahuma fain baat hadday midi xadgudubto oo iyadoo wixii laga hagaajiyey oo la saxay ay haddana halkii kusii adkaysato oo ay tirado meyme kursiga haka dego hanoo dhaafa meesha de markaasaa deetna faqatil latii tabqi xataa tafia ilaa amri illah markaasaa lala dagaalamayaa ilaa amarki ilah kusoo noqonayso fain abow marka hadday is adkeeyaan iyadoo wixii laga hagaajiyey wacadahum waa la wacdiyay waxbaa loo sheegay wakhawafahum bilqitaal in lala dagaalamaya lagu cabsigelinaya fain abow hadday is adkeeyaan qaatalahum waa la dagaalkeena markaa jihaad sharciya ayuu noqonaya wain istandaruu muddatan haddii ay muddo qabsadaan oo yihahdaan muddahana la sugo liyundaruu si markaa loogu kaadi ama ama liyanduruuba iska dhe yani waxa weeyaan si ay arrinkooda uga fikiraan hadday arrin eh, si arrinka uga fikiraan haddii ay muddo qabsadaan andarahum wuu sugayaa ilaa an yakaafa inuu ka baqa mooyaane anahum yaqsiduuna alijtimaaca calaa xarbi inay isu urursanayaan dagaal oo ay diyaargaroobayaan inuu u maleeyo mooyaane de markaa falaa yundirhum maayo intay ku xoogeysanaaan oo ay awoodeysanayaan inaad sugto ay kuu diyaargaroobayaan maya wayuqaatilum wuu la dagaalamay ilaa an yafiu ilaa amri illaahi ila amarka ilahay kusoo laabanayaan walaa yatbacu fi lxarbi markaa daba lala dagaalamayo raaci maayo ama la raaci laa yutbacu la raaci maayo la dabageli maayo mudbiruhum kooda baxsada walaa yudafafu looma dhammaystirayo calaa jariixihim kooda dhaawaca ila waa dadki waxa weeyaan ummadda islaamka waa ciidankii muslimka iyaga laftooda wayatajanab qofku wuxuu iska qatla dii raximihi qaraabadiisa mid kamida inuu dilo qaraabadiisi xigtadiisi walaalihii adeeradii ilmaadeeradii abrwadaagtii naabtigii kuwaas inuu dilo iska ilaalinayaa isagu qof waliba sida gaar ataa gaarada marka lala jaaday waa saas oo kale wain asara minhum rajulan qof kamid a ah haddii uu soo qafaashto maxbuus ahaan loo qabto xabasahu waa la xidhay wuu xidhayaa ilaa an tanqadiya alxarb ila inta dagaalku ka dhamaanayo jeelkuu ku jiraya uma yukhaliihi markaasuu sii dayn marka dagaalka dhamaado wayakudu calayhi alcahda ballan buu ka qaadaya anlaa yacuuda ilaa qitaalin dagaal dambe inaanu markaa dowladda kusoo qaadin wain asara mraatan haddii uu gabadh markaa lasoo qabto aw sabiyan ama ku anqaangaadi kalaahu al mansuus sida mansuuska nasku yahay waa iska sii day waqiila qiil baala yubas waa la abisi markaadu naskaa waay ku ambaarayaan waa kii aan dagaalamayn b ama hadday gabadhu dagaalamaysa ama kan sabigii uu dagaalamaya qaangaarkan uu dagaalamayay dee lasii day d dagaalki soo gelaya ilaa inta uu dhamaanayo oo arrintu ay kala degayso waa la haynayo marka mansuuskana waxay ku ambaarayaan ciddii aan dagaalamayn walaa yuqaatiluhum kula dagaalami maayo haddaba bimaa yacumu wax marinaya kalmanjaniiqi sida madaaficdii aan waxa weeyaan waxba kala reebaynin wan naari iyo dab in lagu ololiyo kaintii ay ku jireenba gebigeediiba lagu gubo ama biyo lagu qarqiyo saas la samayn maayo ilaa lidaruura in ay ka fursan weydo mooyaane oo daruuradii ay keenayso iyaga ay maarata waxaweyan ciidankii muslimka ay marinayaan haddaan sidaa la samaynin dee markaa idaa lam famaa xiilat mudari ila irtikaabuha baa imanaysa walaa yastaciinu calayhim bilkufaar sideedaba shaaficiyi ma ogola muslim adoo la dagaalamaya si kastuu u dhib badan yahay si kastuu ku kadeedayo gaal inaad usoo kaxaysato lama ogolo walaa yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila weeyaan sinaba looma ogola in gaalo loo soo kaxaysto si kastuu agjir u yahay walaa biman yaraa qatlahum mudbiriin sidoo kale looma soo kaxaysanayo gaalo iskaba dhaafe kuwii aaminsanaa iyagoo sii yaacaya in la dili karo sida xanafiyadii oo kale xagga dambe laga tooganayo kuwaas iyaga laftooda lama loo kaxaysan maayo waayo arrin khaladabay dee gelayaan oo dad aan markaa la ogolin la laayo waxaan waa ciidankii muslimiinta weeyaan wuxunbaa waddadunbaa ka khaldantay hadhow tole berri markay soo noqdaan inay cududdii iyo awooddii islaamka noqdaan baa laga yaabay markaa kuwa noocaasna loo kaxaysan maayo fain atlafa ahlulcadli alayhim ama fain atlafa calayhim ahlulcadli shay-an haddii haddaba haddaba dadka markaa dawladda ahlulcadli baa la yidhahdaa ila waa cadaalad ku taagan markaa dawladdu in ahlulcadli tahay ayaa la rabaa mark ni soo sheegn marka haddaba ahlulcadligu waa dawladdii iyo ciddii ciidankeedii kuwan kalena ahlulbaqyi baa la yidhahdaa haddaba fain atlafa ahlulcadli calayhim hadday ahlulcadligii ka laayaan ka baabi'iyaan shay-an wax naf iyo maalba fii xaalil xarbi intii dagaalka lagu jiro lam yadmanuu wa wax magdhawa laguma le ilan waa sharci la dagaalamaan waaya lakin waa inta dagaalka lagu jiro wain atlafa ahlulbaqyi ahlulbaqyigu hadday ka baabi'iyaan calaa ahlilcadli ahlulcadligii shay-an wax markaa naf iyo maalba haddii ay wax ka baabi'iyaan fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhuma midkood saxada badani waxa weeye anahum laa yadmanuun iyaga laftoodu inaan waxba la weydiinaynin targiiban lahum fi aacati weeyaan waliannahum inama atlafuu bitaawiil de waxbay awiilanayeen oo markaa inay jihaad xaqa ku jiraan bay isu arkayeen sidoo kale fitnadii baana la doonaya in lasoo afjaro markaa si fitnadii loo soo afjaro waa in la yidhaha waba laysuma raacayo wixii aad layseen laydinma raacayo wixii aad xoola baabiiseen laydinma raacayo sidaasi waa in la yidhaahdo si marka fitnadii loo soo afjaro asaxu markaa waa sidaa muqaabil asaxu wuxuu leeyahay iyagu way magdhabayaan maxaa yeeley waa daalimiin iyagu iyagaa khaldan wain wallow hadday magacaabaan qaadiyan qaadi hadday magacaabaan in xukumayaan waa kuwa dhul hayste dhulkii ay haysteen hadday u magacaabaan qaadiyan garsoorayaal bay magacaabeen oo gartii bay qaadeen oo xukunay markaa ay rideen nafada min xukmihi qaadigooda xukunkiisa waxaa ka shaqaynaya maa yanfudu min xukmi ljamaacati dadkan ahlulcadliga ee jamaacada ahlujama kuwa ahlufura iyaguy kuwan ahlujamaacada ah xukunka qaadigooduba siduu ufulayo unbu iyagana ufulayo markaa meelahay iyagu xukumayeen wixii ay axkaam fuli rideen mar haday dariiqii saxda ahe sharciga mareen saasaa loo daynaya laguma noqonayo lama odhanayo arkaas qaadi maahe muxuu ahay dibaa xukunkii loogu celinaya bal xataa hadday inoo soo qoraan qaadigeenniba usoo qoray ninka hebel hebel idinla jooga waxaa lagu markhaati kacay oo agteeda ka sugnaatay in lacag intaa iyo intaa lagu leeyahay waxaanu ku xukunay hebel hebel intaa kuleeyahay waxaanu idinka codsanaynaa in markaa la siiyo loo gacan geli ma tuurayso ma ohanaysid dibjirtu waxay soo qorteen ay keeni waa ninkani waa dad ahludiina oo quman laakiin de sidan way ula ekaatay way ula ekoonaatay markaa qaadigooda wixii keen dhabi laga fulin lahaa koodana waa laga fulinay wain akhaduu zakaata zakadii hadday guraan walkharaaja dhulkii markaa kharaajkaas iyo sawaadkii ciraaq oo kale wixii lamidka ahay kharaajkii kiradii markaa musliku ka qaadan jiray ay ka qaadaan waljizyata cashuurtii gaalada ay ka qaadaan uctuda bi xukun saxa buu noqonaya qiil baale hadday jizyada ciidankooda siiyaan ma fulayso laakin sida saxda muctamedkaa wa ciidan muslimiin bay ku bixiyeen kol ciidan islam ku bixiyeen waa caadi fain iddacaa haddaba sheegto man calayhi zakaatu mid zake lagu lahaa anahu dafaca zakaata ilayhim in sakadii uu siiyey qabla qubila qawluhu maca yamiinihi waa aqbalaya waayo marka horba sakada isagaa lagu aaminay maca yamiini wuu dhaaranaya dhaartaasi ma waajiba ah, mise waa sunne waqiila waxaa la yidhahda faqiila ku ficneed weliba faqiila yaxlifu mustaxaban dhaartaasi waa iska mustaxab waa la yihi waana sida muctamadkaa waayo sideedaba sekada ilahay baa maarata isaga kuwaajibiyo isagaa lagu aaminay marka inagu waxba dhaartigiisa waajib inagu hadduu dhaaran waayo xataa iska sii daynayna waqiila qiil baa la yaxlifu waajiban meena waa waajibo hadduu dhaaran waayo yani mar labaad bixi baa la odhanaya wuxuu yihi wain iddacaa hadduu man calayhi jizyatun qof jizye ku waajibtay annahu dafacahaa ilayhim inuu u dhiibay jizyadii oy ka qaadeen buu sheegay lam yuqbal ilaa bibayinatin isaga bayina laga rabaa ila in gaalka laguma aaminin jizyadii cadayn baa laga rabaa inay jizyadii ka qaadeen hadday ka qaadeen khalaas wain idacaa man calayhi kharaaju kiro dhul markaa islaam oo waqafa dhulkii islamka waqafka ahaa dee markaa inta jihaad lagu qabsaday la waqfay deetna kharaajka lagu waajibiyey kharaajkaasi markaa markuu beerto wixii maarata kasoo wax laga qaadaa haddaba kii kharaajka lagu lahaa haddii uu sheegto muslim iyo gaalku danaba ha noqdo hadduu sheegto anahu dafacahu ilayhim anahu anahu dafacahu markaa kharaajka kan kan muslimkiinu kasoo qaadi ilan gaalkii mar haddaynan jizyadiiba ka aqbalin kharaajkiina ka aqbali mayno wain idacaa man caleyhi kharaajun qof kharaaj lagu leeyahay oo muslimi hadduu sheego anahu dafacahu ilayhim ilayhim baa idin qoran mise ilayhi so ilayhim maaha ilayhi baa i qoran maan anahu dafacahu ilayhim inuu iyaga u dhiibay hadduu sheegto faqad qiila waxaa la yihi yuqbalu waa la aqbali sidii zakadii oo kale wa qiila waxaa la muctamadke laa yuqbalu la aqbali maayo wana waa kiro kirada layskuma aaminin zakada waa laysku aamina waa cibaado laakiin kiradu wa laysku aaminayma wain adhara qowmun qola hadday muujistaan ra'ya alkhawaariji khawaarijta ra'yigoodii waa qolo markaa ummadda gaalaysiiya oo dadkan inay gaala aaminsan oo salaadaha iyo waxaa aan la tukanin jimcayaasha iman gawracooda cunin kuwa noocaasa weeyaan khawaarij baa la yidhahdaa kuwa khawaarijtii haddii markaa ra'yigoodii ay muujiyaan oo dee la ogaado qolo khawaarija wuxuu yidhi walam yudhiruu daalika laakiin arrinkaa aanay muujinin bixarbin dagaal kumay muujinin lam yutacarad lahu loo bambixi maayo waa iska waa takfiir wayna dhex joog joogaan meelahaas hadday doonaan cadayay iibinayaan laakiin wax markaa eh, dagaalaho ay dowladdii ku hayaan ma jirto waba markaa waa un de lala yar niqaashaya waa la yar wacdiyaya waxbaa loo sheegshegaya laakin lama xidhxidhayo wa kaana xukmuhum xukma aljamaacati fi ma lahum wa calayhim xukunka ahluljamaacaha oo de dadkaa kale ee markaa ummadda ah iyuunbay la xukun yihiin wixii waajibaad waxay xuquuq leeyihiin iyo wixii waajibaad saaranba ummadday kala mid yihiin ila waa muslimiine wain saraxuu haddaba haddii ay carab afka ku dhuftaan oo ay si yani qayaxan u sheegaan bisablimaami inay dowladda caayaan ama madaxweynehay caayaan imaamkii muslimiinta azarahum waa la edbinayaa markaa wain caraduu bisabihi hadday sarbeebaan si toosa uma caayaan lakin si sarbeeban lam yutacarada waxba laga soo qaadi maayo wain iqtatala aaifataani laba kooxood hadday islaayaan ama laba reer ama laba dowladood fii alabi riyaasatin maamul bay isku haystaan maamul gobol hebel anigaa ka talinaya kan anaa ka talinaya meeshan anaa madax ka noqonaya adaa madax ka noqonay ayaa markaa waxaba laba jabhadood ama laba qabiil ama laba dowladood baa wax noocaasa isku qabsaday fii alabi riyaasati markaa madaxtinimo raadsigeed iyay isu dileen aw nahbi maalin ama adduun bay boobayaan oo adduun ay boobayaan bay isku qabsadeen aw casabiyatin ama casabiyad reernimo iyay isu laayeen fahumaa daalimataani labadaasiba laba daalin weeyaan labaduba waa laba daalin laba reer markay islaayaan oo dhul daaqsimaa la isku laayey iyo reer hebel baa halkan berkad ka qodanaya berkada ninkii qotay baale maxaa kaa gala meesha ma dhul aan cidiba lahayn sideedabana horta dhul qabiil leeyahay ma jiro marka sharecada la joogo dhul islaam leeyahay baa jira bilaad islaam baa jira laakiin dhul qabiil leeyahay ma jiro reer dhulih ma jiro qof baa dhulle qof hebel wuxuu le beertiisuu leeyahay ceelkiisuu leeyahay gurigiisuu leeyahay lakiin halka reer hebel baa dega waa sax way u badan yihiin oo iyagaa dega laakiin dhulkaa mawaadkaa kii nooleeya iyuunbaa iskale alardu lilah yuurisuhaa man yashaau min cibaadi walcaaqibatu lilmuttaqiin islaamnimaa lagu yeeshaa xaq loogu yeeshaa in la nooleeyo gaalkii gaalku ma noolaysan karo uma soo degi karo meel maarata aan cidi deganayn intuu dego oo uu deetana isagu beer ka samaysto ama guri ka dhisto inuu iska yeelanaya taas ma jirayso laakiin qofkii muslimka ahaa wuxuu doona noqdo jinsiyad kale hadduu doona ha noqdo sharciga islaamku waa inuu meel alla meeshii dhulka islaamka ee uu tago ee uu beer ka qodanayo ka samaysan karo guri ka dhisanaya ka dhisan karo meel aan cidi lahayn hadday tahay oo aan qof hor degin oo aanu markaa guri ka samaysan ama beer aanu ka dhiganin hadaba wixii saa isu laayaa buu yihi fahumaa aalimataani laba daali weeye wa calaa kuli waaxidatin minhumaa labada qolo qolo walba waxaa laga rabaa damaanu maa tutlifuhu cala lukraa in wixii dadka kale ka disho qolada kale wixii ay ka disho ama ay ka baabi'iso naf iyo maalba inay bixisaa laga rabaa min nafsin aw maalin waa kaa ku naf iyo maalba wixii ay dhib u geysatay qolada kale inay bixiyaan baa laga doonay waman qasada qatla rajulin halkan wuxuu ka gelayaa siyaalka waxaa la yidhaahdo oo ah horarki qofkii horarka ahaayee kugu soo xadgudbay iska dhicinta aad iska dhicinayso intan kaga hadlaya wuxuu yidhi waman qasada qofkii usoo qasta qatla rajulin qof inuu dilo jaaza lilmaqsuudi qofkii la raadsaday ee lagu soo xadgudbay waxaa u banaan dafcu can nafsi inuu isdifaaco way banaan tahay wahal yajibu dalika maku waajibbaa mise way banaan tahay un qiila qiil wuxuu odhanayaa yajibu waa waajib oo de waxa weeye walaa taqtuluu anfusakum iyo laa tulquu biaydiikum ila tahluk halkaasuu qabsanaya waqiila waxaa la yidhi waa sida raajixe maarata xoogan eh laa yajibu may waajib mahay way banaan tahay uun laakiin waa goorma waa marka qofka ku soo raadsaday uu muslim yahay ama hadduu gaal yahay ama bahiimad iyo xayawaan uu yahay inaad istafacdo waa waajib iyada qof muslim lakin markuu yahay xadiidkii baaba yidhi kun khayra bnay aadam labadii ilmo aadan koodii khayrka badnaa oo kale noqo waa ku yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye labada ilmo markay isdilayeen mid muxuu yidhi watlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulanak waan ku dilayaa buu yii qaala laaqtulanak qaala inamaa yataqabal llahu min almuttaqin lain basadta ilaya yadaka haddaad gacanta igu soo fidiisid litaqtulani si aad ii dhiishid maa ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak anigu gacantayda kugu soo taagi maayo si aan kuu dilo fawacat lahu nafsuhu qatla akhiihi faqatalahu faasbaxa min alkhaasiriin markaa labadii keebaa khayr badnaaday kii gacanta laabtay kun ya cabdاllahi اmaqtuul walaa takun iqaatil waa kii xadiidka kalena ahaa markaa in la isdifaacaa way banaan tahay laakiin waajib ma aha bal waxa weeyaan waxaba mustaxab abay leeyihin inaad waba isdifac ka hor aduu muslim yahay oo inaad dishiiyo inuu ku dila labada mid ahaan noqonayso xadiidku waa ka yidhi kii la dilay noqe kii wax dilay ha noqon wuxuu yihi wain qusida maaluhu haddii xoolihiisa laga raad laga doono oo xoog in qaato la doono falahu an yadfacahu canhu inuu iska difaaco yadan aq laakiin iyadu ma waajibayso walahu an yatruka waa kaa ku yidhi oo banaan inuu iska daayo inuu iska daayaana way banaan inuu isdifaacaana inuu xoolihiisa difaacdaan way banaantay lakiin waajib marnaba ma aha maalka in la difaaca wain qusida xariimuhu dumarkiisa haddii xumaan laga doono wajaba calayhi dafcu inuinuu difaacaa halkan markaa waajib bay noqonaysa oo inuu markaa waxa weyaan iska ogolaado oo uu isdhiibaa ma banaanaanayso lakin wa haddaanu naftiisa ubaqabaal naftiisa ubaqanaysa in la dilo markaa ku waajibi mayso difaaci ku waajibi maayo laakiin gabadhii iyada mar walba kuwaajibanaysa difaacu gabadhii xumaanta laga doonay inay istifaacdo ilaa inta laga dilayo ama ay de bilaitaal noqonayso inay istifacda waajib bay ku tahay wuxuu yihi waidaa amkana dafcu biashali lwujuuhi markii ay suurowdo sidaas ugu fudud in uu isku difaaco lam yacdil ilaa ascabi halka ugu culus tegi maayo hadduu hadal lagaga tegayo de waa markaa hadalkii ku joogs aanu markaa dhaafay haddii dhirbaaxa lagaga tegayo waa inuu markaa dhirbaaxad haddii lagaga tegayo inuu baxsado waaa ku waajibaysa manhaajku uu qorayo inuu baxsada kuwaajibaysa haday doonaan ha ku qoraan hala qoro ninkii berigii baxsaday mushkilad ma laha naftiisiina wuu badbaadiyey kaa kale musikiina wuu badbay meeshan aakhira iyo jannaa la doonayaa magac adduunye maha waxaa la raadsanaya laakiin is-adkaynta iyo waxyaalahani qofku waxa weya taarikh baa lagugu qori haddii ilaahay uu janno kugu siinayo ka war inaad naftaadiina badbaadisay kana badbaadisay naftaadina badbaadi kana kaa badbaaday marka waxay leeyihiin baxsalka laftiisi uu ku waajibay hadduu kaga badbaaday haddii ay suuragal tahay inu markaa lugaha iyo meelaha inu ka toogto saas kaga joogsan karayo si kalu kaga joogsanaan aanay jirin de meel lakin madaxa kaga dhufto ama wadnaha kaga dhufto isagu iyo si kale maaragtay ku badbaadin kar kaga badbaadi karayay banaanaan mayso lam yacdil ilaa ascabiha fain lam yandafic haddaanu kaga joogsanan ilaa biqatl inuu dilo mooyaane si kale haddaanay jirin faqatalahu uu dilo lam yadman waba lagumale oo harciga ogolaado wain indafaca haddii laakiin sidaasi ka yar uu kaga joogsanayo wain indafaca hadduu kaba joogsado oo ama iskiiba uga joogsaday ama hadalkiisiiba ku joogsaday hadduu ka joogsado lam yajuz an yatacarada lahu inuu wax gaadhsiiyo oo wax dhibaataa ula qastaa banaanaan mayso wain ialaca rajulun hadduu qof soo eego fii beyti rajulin qof kale gurigii meel daloosho kasoo eega daaqad oo kale walaysa baynahumaa maxramiyatun wax maxramnimo oo ka dhexaysaana aanay jirin yani cid dumarahoo isaga gurigan ka joogtaana aanay jirin jaaza waxa banaan ramyu caynihi isha uu kugu soo eegayo inaad wax ku tuurto wayarmiihi wuxuu ku tuurayaa bishayin khafiif wax fudud dhagax yar iyo wax noocaas qori iyo waxbuu ku tuurayaa aan maarata waba halkaa uga gelinaya ee wax markaa khafiifa iyuu ku tuurayaayo iyadana sharciga iyaa ogol fain ramaahu bixajarin haqiilin dhagax weyn hadduu kusii daayo oo faqatalahu madaxa uu ku burburiyo oo ninkii dilo fa caleyhi lqowd waa la qisaasaya ku yiri adiga wax intan kudhufo finin yar iyo wax noocaasa ah lagu ogolaya inaad ku maad low iطلca axadu fii beytika walam tأdan lahu fakhadaftahu bxasaatin fafaqأta caynahu maa kaana calayka min junaaxin bu xadiid ku ahaa saxiixan ku sugan qof hadduu gurigaa kaaku soo dhagax yar soo qaato aad ahaan ugu tuurto ood isha ka soo tuurto waxba laguguma le dembi wax dembiga ku saarani ma jiro falaa qawada walaa diyatana lafdi kalu ah wain ramaahu bishayin khafiifin wax khafiifa hadduu ku gano falam yarjic deetana uu markaa ka noqon waayo isadkeey wiiina muu yeelin istakaaa aleyhi wuu qayshanaya ninkan laga soo gaao ninkan laga qabto musli ninkan laga qabto fain lam yalxaqhu lqaws haddii cid usoo gurman weydo ama cidi ka qaban weydo fa caleyhi an yadribahu waa loo ogol yahay markan markaa inuu ku dhufto oo ku garaaco bimaa yardacuhu wuuu ku edibsado w edbiya feerba noqotee inuu markaa ku dhufto oo uu iskaga celiyo haddii cid markaa ka qabata uu waayo markuu de dadkiisii usheegay war ninkan laga qabso war ii qabsada muslino qofkan ha laygala hadlo cid kala hadasha markii waayey dowladda hadduu usheegi kara u sheego hadday markaa waxaas ku joogsan waayey inuu markaa iska celiyo xaq buu uli wain cadda yada insaanin qof haddii uu gacantiisa qaniino mid kale ama isdilayaan ama si kaleba ha u qaniino fa nasacahaa minhu uu ka fasaqaat asnaanuhu ilkihiisi ay daataan lam yadman wax damaano lagumale ninkani gacantiisu badbaadsana damii u dayn lahaa ha ha calaliye markaa gacantiisii inuu kala baxo xaq buu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaaba isula yimaadeen laba nino mid intuu kii kala qaniinay uu deetana kiina ka dhuftay oo deetana foolkiibaa soo dhacay markaasuu yihi yaa rasuul allah soo riday deetana wuxuu ku yihi ayacaddu axadukum akhaahu kamaa yacaddu lfaxl ma sidii awrtaa isqaniinaysaan hadaba yuu kuu dayn lahaa aad markaa caalashatida buu ku yihi wain lam yaqdir calaa takhliisihaa hadduu kari waayo inuu gacantiisii la baxo fa fakka laxyayhi deetana uu furo ama soo bixiyo daamankiisii inuu daamankiisa fujiyo mooyaane si kale hadduu kula bixi kari waayo oo uu daamanka fujiyo lam yadman wax magdhawa laguma laha ila ninkan gacantiisu badbaadsanayo wain saala calayhi bahiimatun qofka hadii ay xayawaan soo weeraro awr iyo wax lamida falam tandafic bahiimadii ay markaa ku joogsan weydo ilaa biqatliha in la dila mooyaane si kale faqatalaha oo uu dilo lam yadman ninkaa isagaa isagana waxba laguma laho waa istifaacayey baabu qatli murtadi halkaa ku joogo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam